gabadhii haddii dhiigga caadadu ku dhaco wax ku waajibayo iyo wax ka xaaraama aan oqoon see naar uga ilaalinaa gabadhaas ilaa ilaahay baa ku waajibiyey inuu naarta ka ilaaliyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara mu'miniinow ehelkiina iyo naftiinna naar ka badbaadiye waa guursaday xaaskiisii waajib waxaa ku ah inuu naar ka ilaaliyo haddii dhiig ku dhaco ma yaqaan wax ku waajiba iyo wax ku xaaraan naartana waxaa la yskaga ilaaliyaa ehelkaagana looga ilaaliyaa inaad garato waxa kugu waajibka oo aad samaydo waxa kaa xaaraantana aad garatood ka fogaato ninkii dhalay caruur ee gabadhii uu dhalay aan axkaamtii wax yar iyo wax weyn midna uga sheegi karin dhegana aan ka oqon dhaayana aan ka aqrin waa maxay waxa uu naar dadka uga badbaadinaa mas-uuliyaddiisa see ku gudanaa masaa'ilka kitaabkaanu ka hadlayaa waa daruuriyaad waa masaa'il aas-aaskii ibtidaa'iga ahaa ee ay tahay dadku caruurta yaryar in la xifdisiiyo ay tahay wey ee qof ka noolaa kara uusan jirin oo aysan dhici karin aas-aaskii qofka inuu u badbaado hadduusan garanayn marka waa in inta aada loo fahmo kadibna la dabaqo oo la ilaaliyo weeye faa'idatun ukhraa faa'iido kale uu yidhi faa'idatun ukhraa faa'iido kale assu'aalu su'aal ma ladii shay muxuu yahay ma ladii shaygii muxuu yahay tacrifu ay ku garanayso bihi shaygaas almar'atu haweenayda nihaayata xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisa su-aashan waxay tahay gabadhu maxay ku garanaysaa dhiiggii xaydku inuu dhammaaday gabadhu maxay ku garanaysaa oo ay ku aqoonsaneen dhiiggii xaydka inuu ka go-ay oo uu ka dhammaaday waa su-aal muhiim jiddan ah maladii shaygii muxuu yahay tacrifu ay ku garanaho ku aqoonsaneen bihi shayga almaratu haweeneyda nihaayata xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisii aljawaab jawaabtu waxay tahay tacrifu way ku garanee daalika arrinkaas oo ah xaydkii inuu dhammaaday biinqiطaaci demi dhiigga go-iddiisa wadaalika dhiigga go-iddiisiina xaasilun wuxuu ku soo xasilaa biaxadi calaamatayni laba calaamo mid ka mid ah gabadha xaydki waa go-ay waxaa la dhihi karaa marka dhiiggu go-o dhiiggii inuu go-ayna laba calaamaa lagu gartaa mid ka mida maaha labada in la wada helo mid haddii la arko khalaas waa la helay laba calaamo haddii mid ka mida la arko waxaa lagu garanaa gabadhaas dhiiggii waa ka go-ay waxaa la gaaray xilligii ay dahaaro qaada laheed oo waajibaadkii ay guda laheed kale ayaa la gaaray labadaas calaamay fiirsane labadaas calaamo mid markay aragto waa go-ay dhiiggii aljawaab tacrifu waxay ku garanee gabadhu dalika dhiigga go-idiisii daalika arrinkaas waxay ku garanee binqitaaci dami dhiigga go-idiisa wadaalika dhiigga go-idiisuna xaasilun wuxuu ku soo xasilaa biaxadi calaamatayni laba calaamo mid ka mid ah alcalaamatu اluulaa calaamadda ugu horayda oo gabadhu ku garanaydo dhiiggeedii inuu go-ay nusuulu lqasati waa biyihii inay soo degaan biyihii albaydaa'i oo caddaa nusuulu lqasati qasada asagaa noo fasiraa waa biyo cad oo xaydka ka dambeeya mar alla marka dhiigu xaydku dhammaado riximka biyo cad uu soo daynaa oo biyaha nuuradda lagu qasay u eg biyahaas hadday gabadhu aragto waxay xaqiiqsanee dhiiggeedu waa go-ay khalaas wey gabadhaas dhiig waa ka go-ay haddii biyahaas ay aragto waa calaamadda koobaad alcalaamatu luulaa calaamadda ugu horayda nusuulu lqasati waa biyihii soo degiddooda biyihii albaydaa'i caddaa wahiya qasada qasadiiu kuu shaqlaa bifatxi اlqaafi qaafka waa in la kor dhigo qasa bifatxi اlqaafi qaafka waa in la kor dhigo maa-un waa biyo biyahaasoo abyadu cad biyahaasoo yatbacu raaca alxayda xaydka qasadu waa biyo cad oo xaydka ka dambeeyo soo raaca oo markii xaydku dhammaado soo baxa qasa albaydaa bifatxi lqaafi xaalay ahaatay maa-un waa biyo biyahaasoo abyadu cad biyahaasoo yatbacu soo raaca alxayda xaydka biyahaasoo yushbihu u eg maa aljisi biyaha nuuradda biyaha nuuradda lagu qasay sidoo kale u cad yihiin biyaha nuuradda lagu qasay biyahaas siday u cad yihiin oo kale ay u cad yihiin biyahaasay u eg yihiin shabbahaan waqad takuunu qasadii inay ahaataan la arkaa bikayri lownilbayaadi caddaanka midabkiisa kayrkood waxaa dhici karta inaysan biyahaasu caddaanoo xoogaa midabku isbedelo oo dumarka ay kala duunaadaan waa dhici karta waqad takuunu biyihii inay ahaadaan arkaa takuunu isimkeedu waa qasadii waqad takuunu alqasatu lbaydaa biyihii caddaa inay noqdaanaa dhici karta bikayri lowni lbayaadi caddaanka midabkiisii kayrkood faqad yakhtalifu inuu iskhilaafaa waa dhici kartaa lownuhaa qasada midabkeeda biikhtilaafi axwaali nnisaa'i dumarka xaaladahooda iskhilaaf ay iskhilaafsan yihiin daraaddeed faqad yakhtalifu inuu iskhilaafaa dhici karta lownuhaa lownu lqasati biyahaas midabkooda biikhtilaafi axwaali nnisaa dumarka xaaladahooda iskhilaaf ay iskhilaafsan yihiin sababteed alcalaamatu haaniya calaamada labaad oo gabadhu ku garan karto dhiiggeedii caadadu inuu go-ay aljufuufu waa qallalid oo makaankii dhiigu ka imaanayay uu qallalo oo wax qoyaan dhiig a ah laga waayo taasuna waa calaamad kale daysanba arag biyo cad laakiin ay inta suuf qaadato oo ay isgelido oo suufkii soo baxo asagoo qallalan oo wax qoyaanaba aan lagu arag ayadana waxay ku garaneen dhiiggii caadadu waa go'an marka biyobayay arag hadday rabto khalaas wey calaamadaasuna waa ku filanta iyaduna labada calaamood miday aragto ayaa ku filan alcalaamatu calaamada calaamada athaaniyatu labayda aljufuufu waa qalalid waa qalalid wa huwa jufuufka an tudkhila gabadhu wa inay geliso khirqatan calal ow qutnatan ama suuf fii farjiha farjigeeda ay gelido uma tukhrijahaa kadibna ay soo bixido jaafatan xaalay tahay mid qalalan day suuf ama calal nadiif ah ay farjigeeda gelido kadibna ay soo bixdo ayadoo qalalan oo aan waxbas lagu arag khalaas waa dhammaaday dhiiggeedii alcalaamatu thaaniya calaamadda labayda aljufuufu waa qalalid wa huwa jufuufka an tudkhila waa inay gabadhu gelido khirqatan calal ow qutnatan suuf fii farjiha farjigeeda uma tukhrija ay soo bixido haa suufkii ama calalkii jaafatan xaalay tahay mid qallalan laysa calayhaa korkeeda shay-un aan waxba ku sugnayn iyadoo qalalan suufkii oon wax ku dhegan la arag ay soo bixido uma tukhrijahaa kadib ay soo bixido jaafatan xaalay tahay mid qallalan laysa calayhaa korkeeda shay-un waxba aysan ku sugnayn laa min adami dhiig kuma sugna walaa min alkudrati calowna kuma sugna aw isufrati boorboor qoyaan ahna kuma sugna waxa waya suufkii wax ku yaalla lama arko dhiig kuma yaallo wasaq oo calow ah kuma taallo mid boorboor ah kuma taallo waa qalalanta khalaas waxay leedahay marka waa go-a laysa calayhaa qudnada korkeeda xaaluusan ku sugnayn ama calalkii shay-un waxba laa min adami dhiig wax ka miduhu kuma sugna walaa min alkutrati calowgii wax ka mida kuma sugna aw isufrati boorboorkii wax ka midana kuma sugna araabic maa yelzamu waxaa ku waajibaya alxaa'ida gabadha dhiigga caadada qabta cinda nihaayati xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda gabadhii dhiigga qabtay haddii dhiiggeedii dhammaado oo dhiiggii caadadu ka go-o maxaa ku waajibaya wey maxaa ku waajibaya maa yelzamu waxaa ku waajibaya alxaa'ida gabadha dhiigga caadada qabta cinda nihaayati xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda yelzamu waxaa ku laasima alxaa'ida gabadha dhiigga caadada qabta cinda nihaayati xaydatihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda an taghtasila waa inay qubaysato waajib waxaa ku ah inay qubaysato hadday biyo heli karto hadday weydo ama aysan biyihiiba isticmaali karin oo jiranta hadhacda waaba qof dhaawaca biyihii korkeeda lama taabsii karo dhiiggii caadadana waa ka go-ay ee maxay samayneen waa booraysane waa inay booraysato ama biyihiyay weyday waa dhiig cadadu waa ka go-ay biyihiina waa weyday waa booraysane marka biyo kaliya shardi ma ahan inay daaro qaadataa waajiba hadday biyo hesho biyahana ay isticmaali karto iyaga un weyn hadday biyo weydo iyo haddaysan biyaha isticmaali karinna waa booraysane yelzamu waxaa ku waajibayaa alxaa-ida gabadha dhiigga caadada qabta cinda nihaayati xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda an takhtasira inay qubaysato qubays xaa la yidhaah qubayska ku waajibaa biyo isku daadi miya maya laba shay wey laba shayaa ku waajiba horta inay niyeysato inama alacmaalu biniya wa inamaa likulli imri'in maa waa inay qalbiga gelido in ay iska suurido xadadka qofka marka uusan salaada tukan karin shayga salaada u diidaya magaciisa waxaa la idhaha xadad maalan gabadhi dhiig caadaa ku dhacay mana qubaysan salaad ma tukan karta maya ma tukan karto waa maxay waxa u diidaya waxaa la idhaha xada xada aa la dhaha magacooda maanica sababta ka hortaagan salaada kitaab quraan ma taaban karto qur-aan ma akhri karto ninkeedii xalaal uma ahan maxay tahay waxaa ka u diidaya maxaa la dhaha magaciisa xada marka maxay niyeysane markay qubaysanaydo inay iska suulido xadadka xadadku waa maanica sababka u diidaya way salaada sababkaas inay iska suulido waa inay qalbiga gelido horta koow niya la rabaa labo biyuhu waa inay jirka oo dhan taabtaan jirka inta daahirka inta jirka muuqata biyaha waa inay gaaraan cidiyaha meesha hoostooda waa daahir u fiirso cididaas meesha hoosteeda bay cidi dheer leedahay oo wasaq uga dhegan tahay oo biyuhu aysan gaarin qubayskeedu ma ansaxay ciddida hoosteeda waa inay gaaraan gabadhu markay fariisato suuliga oy xaajo gudanayso inta jirkeeda soo muuqata cawradana daahirkay ka mid midta haddaan biyuhu gaarin qubaysku ansixima welidaa saa darad qubays wuxuu ka bilowdaa istijada ah, qubaysoo dhan rag iyo dumar qofka muslimka markuu qubaysanaa xibinta koobaadoo qubays ka bilowdaa waa istijada ilaa haddaan halkaas la mayrin qubaysku ansixi ma weliba waa in la mayraa bacda niya niyada kadib waa in la mayraa haddaan bacda niya la mayrin cawrada iyo in alla cawrada inta soo muuqayda ilaa qofku markuu taagan yahay jirkiisu waa isku dhega ama uu fadhiyo markuu xaaje gudashada uu fadhiistana cawrada qaybaa soo daahire inta soo daahirayda marka uu niyeysto kadib waa inuu mayra duusan mayrin waxba uma ansaxayan ah, bacda niye duu inta iska istajoodo markuu istaago kadib uu niyeysto u yidhaha waa qubaysana maya qaybtaas ma mayrna waxaa la rabaa bacda niye inuu wax weyn mayro marka qubayskii o dhan muxuu noqday waa laba shay niyo oo uu qofku qalbiga geliyo xadadka inuu iska suuriyo iyo biyaha oo jirka inta daahirka wada gaara waa labadaas qubayska labadaas rugniyu leey labadaas rugniy hadii la waayo qubays ma aha ah, biyaan isku daadiye maaha jirka dhan waa inay gaaraan madaxa tin kasta salkeeda haddaysan gaarin ma ansixin ah, dhegaha inta muuqata marka saas laguu firiya dhegtaada haddaan biyuhu gaarin qubayskaagu ma ansixin ah, dhegahaaga intaas muuqata marka la fiiriyo duleelka kulli inta muuqata caadi inta muuqata hadda saas u fiiri qofka adiga kuu dhow intaas muuqata waa biyuhu gaaraan ah, meesha hulka godka adiga cidna ku shub kumala taas maba muuqata mogta ah, laakiin intaan muuqata oo qofka caadiga halkaas jooga markaad fiirido dhegtiisa muuqata intaas waa gaaraan hadaysan gaarin ma aadan qubaysan qofkaas ma qubaysan marka jirka inta daahirka waa biyuhu gaaraan tin kasta hal mir oo tinta ka mida ah salkeeda haddaan biyuhu gaarin qubays kuma ansixin waa in aad saas darteeda qubays marka la qubaysanayo ay sunnada nabigu aheed madaxa biyo ku shub hal sacad ku rug macnaha marmari gacanta marmari marmari haddana mar kale ku shub marmari haddana mar kale oo dadka timaha weyn leh saddex mar kadibaa qubayska kale bilaaban jira maxaa yeelay fudayd ku gaari maayaan biyuhu haddaysan salka gaarina qubays ma ansaxaayo marka qubays waa laba rugni waa niyo iyo shirka inta daahirka aho biyaha la gaarsiiyo waa labadaas rugni yelzamu waxaa ku waajibaya alxaa'ida gabadhii dhiigga caadada qabtay cinda nihaayati xaydihaa xaydkeeda dhammaashadiisa agteeda an takhtasila inay qubaysato wadaalika qubayskiina xaasilun wuxuu ku soo xasilaa bian tastacmila almaaa biyo inay isticmaasho biniyati tahaarati dahaaro niyadeedna ku isticmaasho fii jamiici badaniha jirkeeda dhammaantiisna ay biyaha u isticmaasho jirka daahirkaa loola jeedaa oo muuqda jirka daahirka caloosha dhaq laguma laha gudaheeda wadaalika qubayskii xaasilun qubays wuxuu ku soo xasilaa bian tastacmila almaaa gabadhii biyihii inay isticmaasho biniyati dahaarati dahaaro niyadeed inta niyaysato ay kadib biyihii isticmaaleen fii jamiici badanihaa jirkeeda daahirkaa dhammaanna biyaha waa inay u isticmaasho liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam oo nabigu ku yidhi faydaa aqbalad xaydatuki gabar yahay xaydkaagu markuu ku soo qaabilo waa markii dhiigu kugu dhaco faydaa aqbalad xaydatuki xaydkaagu markuu ku soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag jooji salaada ha tukane wa adbarad xaydkaagu markay jeesato tagto faqtasilii ka qubayso wasalli tuko markaas faidaa aqbalad markay soo qaabisho xaydatuki xaydkaaga markay kuu timaado kugu dhacdo fadaci salaata salaada ka tag markaas inay tukataa waa xaaraan mar haddii dhiiggii ku dhacay waa ka xaaraan salaada waidaa adbarad markay tagtoy dabada jeedido xaydkii xaydkii markay dabada jeedidoo tagto faqtasilii qubayso waa amar waa waajib wasallii tuko markaas wa sifatuhu sifatu lgusli qaabka loo qubaysto qaab qubaysiga maahan qabowsi iyo biyo isku daadi waa kala duwan yihiin inaad qabow ama wasaq aad iska mayrayda u qubaysato iyo cibaado inaad uqubaysato waa kala duwan yihin ah. wa sifatuhu sifatu lgusli qaab qubaysiga oo qofka qubays ku waajibay uu qubaysto an tanwiya waa inay niyeysato rafca alxadai xadadka inay iska kor yeesho aw idahaarata inay u dahaaro qaadato lisalaati salaada niyadu waa qalbiga qalbiga maxay gelinayeen maalan qalbiga hadday gelidoo salaada u dahaaro qaado waa ku filantay niyadaas waa ku filanta hadday gelido xadadka waa waxa u diidaya qofka salaada iska suuli hadday qalbiga gelidana waa ku filanta illa waxaa la rabaa qofku wixii uu niyeysa lahaa oo uu qalbiga geli lahaa maxay qalbiga gelineen rafca alxada xadadka inay iska qaaddo hadda xadadaa saaran ma tukan karto xadadkaas inay iska kor qaaddo ama maxay qalbiga geline salaada inay u dahaaro qaadato waa isku mid labada midkay rabtay qalbiga geline wa sifatuhu sifatu lgusli qubayska tilmaantiisa an tanwiya waa inay niyeysato rafca alxadai xadadka koryeeridiisa aw idahaarata ama dahaaro qaadasho lisalaati salaad ay u dahaaro qaadato iyo wa naxwihaa salaada wixii lamidaho dahaarada loo shardiyo sida ninkeeda inay xalaalu noqoto sida inay kitaabkii qur-aan taabato wax alla wixii dahaaro loo shardiyo hadday aad daahir u noqotid shaygaas khalaas waa ku filanta uma taquula waa inay tidhaahdo bismi illaah markay niyeysato kadib ay bismillaahi leedahay day meeshay ku jirtaa suuli tahay kor u dhihme hoosay u leedahay hoosay u leedahay daysan suuli ahaynna oo meel duurduurkaas iyo ay tahay bismi illahi koray iskaga leedahay ah day suuli tahay suuliga bismillaah lagama dhex yidhaah hoosay u leedahay bismillaah hoosay u dhehe uma taquulu waynay tiraa bismi illaah uma markaas kadib tufiida tufiida tufiida almaaa biyaha waa inay ku shubto calaa jamiici jismiha jirkeeda dhammaantiis hal meel haddaan biyuhu gaarin oo daahir ah ma ansaxyo qubayso ciddi hoosteed hal ciddi ah, labaatan ciddiyoodaa ku taalla soo maaha marka tobanka lugaha iyo tobanka faraha laysku daro gacmaha hal ciddi hoosteed haddaan biyuhu gaarin qubayskaasu ma ansixo timahana waaba ka badan yihin hadda ciddiyuhu aday u badan yihin timuhu hal tin hoosteed haddaan biyuhu gaarin ma ansaxyo qubaysku waa in tin kasta hoosteeda iyo salkeeda biyuhu gaaraan cidi kasta hoosteed ay gaaraan dhegta ay gaaraan waxa weeyaan dhammaan jirka ay wada gaaraan kilkilaha ay gaaraan cawrada inta muuqata markii qofku fadhiista ay gaaraan dhammaan rag iyo dumarna qofka quba isku waajibaan nuucaas ah, waa isku nuucaas uma taquula waa inay tiraa bismi illaah uma tufiida almaaa biyaha waa inay ku shubto calaa jamiici jismiha jirkeeda dhammaanteed wa tarwiya waa inay dharjido oo biyaha ka dharjido usuula shacri ra'siha madaxeeda tintiisa salkooda timaha salkooda waa inay biyaha ka dharjido walaa yelsab ka waran tintu hadday u daban tahay gabadhii markay qubaysanaydo tintii hadday daban tahay inay furfurtaa waajibay ku tahay maya waajibkumaa hadday janaabo ka qubaysanaydo hadday xayd ka qubaysanaydo marnaba waajib kuma ah ee waajib waxaa ku ah inay biyaha gaarsiido tinta salkeeda day gaarsiin karto iyadoon furfurin waajib kuma ah waajib kuma ah biyahay ku shubee markaasay ku ruge macnaha waa gacantay aad u marmarine wey gacanta ayay xoog u marmarine ilaa ay istiraado tinta salkeedii waa qoyey biyuhu waa gaareen tinta salkoodi ilaa ay sidaas istiraado marka waajib maaha inay furfurto tinta walaa yalzamuhaa gabadha ku waajibi maa naqduhu tinta in la furfuro in kaana hadduu yahay tintii madfuuran mid la dabay tintu hadduu yahay mid la dabay inay furfurtaa waajib kuma waajib kuma ee waajib waxaa ku ah biyaha inay gaadhsiido timaha salkooda walaa yalzamuhaa gabadha waajib kuma ahan naqduhu naqdu shacri tinta in la furfuro in kaana hadduu tintu yahay madfuuran ku la dabay wa inamaa wax kale ma ahan tarwiihi wa ay ka dharjinee tinta bil bilmaai biyay ka dharjine biyahay ka dharjine macnaha waa gaadhsiine wey waa qoyne tinta salkeeda shaambo saabuun waxay rabta waa adeegsan karta waa iska adeegsan karta wuxuu ku yidhi waa in istacmalad hadday isticmaasho asitra geedka gobta caleentiisa oo wasaqda aada u awil awilmawaadda ama maadooyinka kale maadooyinka almunadifata ee nadiifiya jirka maca almaai biyaha la jirkooda fa xasanun waa arin fiican markaas ay qubaysanayso biyihii waa u isticmaali kartaa inay shay kale jirka marmarido biyaha ku dhex qasime ee jirkay marine shaambadii saabuuntii jirkay marine markaas kadib ay biyihii jirka ay ku shubeen marka waa arrin fiican wain istacmalad hadday isticmaasho asitra geedka gobta ah awil mawaada ama maadooyinka kale maadooyinka almunadifata oo wax nadiifiya macalmaa'i biyaha la jirkooda hadday isticmaasho faxasanuun isticmaalkaas waa fiicanyi arrin kaleeto oo sunnaa ayuu sheega gabadhu dhiigga markay ka qubaysato oo qubaysku dhammaado suuf yar inta catar ama wax carfaaya marido makaankii dhiiggu ka soo baxay inay marido si urka dhiiggu u go-o ayaduna waa fiicanta waa wuxuu yidhi shiiku wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa akhdu qutnatin suuf inay qaadato suufkoo fiihaa dhexeeda miskun miski ku sugan yahay ow amase hayruhu wax aan miski ahayn oo minadiibi catar ah suufkaasoo tajcaluhaa ay yeelaydo fii farjiha farjigeeda bacda aliqtisaali qubaysashada ka gadaal markay qubaysato ka gadaal hadday cad suufa qaadato oo miski uu ku sugan yahay ama wax kaleeto oo waxyaalaha laysku carfiya ka mid ah oo ay farjigeeda yeesho oo ay ku ay marido markay qubaysato ka gadaal waa arrin fiican wayustaxabu waxaa la sunneeyaa akhdu quطnatin suuf inay qaadato quطnadaasoo fiiha dhexdeeda miskun uu ku sugan yahay ow kayruhu ama waxaan miski ahayna ku sugan oo minadiibi catar ah ama waxyaalaha laysku carfiyo suufkaasoo tajcaluhaa ay yeelayso fii farjiha farjigeeda bacda aliqtisaali qubaysashada ka gadaal waa liamrihi nabiga amridiisa sala allahu calayhi wasalam asmaa gabadhii asmaa la dhihi jiray uu amray bidaalika arinkaas inay saas yeesho ayuu asmaa nabigu amray meeshaas kitaabka sida ugu badan nusqooyinka badankooda waxaa ka maqan hal sadar waana sidaan sadarku tanbihun muhimun tambiihun muhimun saasuu ku bilowdaa sabarku tambiih oo muhiim ah idaa dahurat ilxaa'idu aw innufasaau qabla guruubi shamsi intaasaa maqan idaa dahurat idaa dahurat ilxaa'idu aw innufasaau qabla guruubi shamsi oo nusqada asalkaa haysta waa ku taallaa marka nusqadan ay ardadu badana wataan waa ka maqan yahi sadarkaas tambiih baraarujin uu yihi tambiihaasoo muhimun muhim ah masaladu horta waxay ka hadleeda fahan marka hore waxay ka hadleen gabadha dhiiggii haddii uu ka go intaan qoraxdu dhicin qoraxdu markay sii dhacaydo dhiiggii ka go-ay daahir noqoto maxaa ku waajiba tukeen salaadaa ku waajiba waxaa ku waajiba duhur iyo casr duhurkayna hormarinay hadda dhiiggii goormuu go-ay qoraxd markay sii dhacayda xataa shan daqiiqa ka dhimanaato markay go-do qoraxdii dhammeedba ka dhiman shan daqiiqa cam ama toban daqiiqo dhiiggiyaa ka go-ay waajib waxaa ku ah laba salaadood duhur iyo casr maxaa yeele duhurkii casirku waa isku wakti marka xaalatu daruuro la joogo gabadhaanuna waxa weyaan macduur wey duhurka marka iyo casirka waa isku wakti mararka gabad ee qofka musaafirkaa ah, sow casirkii ma wada tukado marmar ta u dhigo duurkii marmarna inta hormariyo sow casirka iyo duurka waktiga duurka kuma tukado marka labadoodu isku wakti yihiin arag wakadaalika maqrib maqribka iyo ceshuhu waa isku wakti gabadha dhiigga caadadu hadduu ka bao aroorti adinka horeo salaada subaxu ka go hadda waa adinka hore maxaa ku waajiba maqrib iyo ceshaa ku waajiba inay tukan ala waqtigii ceshaa weli wax ka haray ceshaa iyo maqribkuna waa isku waqti xaaladda daruurada saladaasna gabdho badanaan ogey oo salaadahaas lagu leeyahy hadda laga rabo haddii dhiigu go-o qoraxda dhiciddeeda wax yar ka hor duhur iyo casira laga raba dhiigu go salaada subax wax yar ka horma maxaa laga rabaa maqrib iyo ceshi oo maxaa dhacay labada salaadood waa isku waqti xaalatu daruurada qoftaanuna oo xaalatu daruuray ku jirta waa kaasa marka meeshaan waxaa ka maqan intaas fiiri idaa dahurat ilxaa'idu gabadha xaydka qabtaa hadday daahir noqoto awin awinnufasaau gabadhi umushahayd hadday daahir noqoto waa isku mid gabadha umusha waa la mid hadday daahir noqoto qoraxdu markay sii dhacayda laba salaadood a laga rabo salaada subax wax yar ka hor hadday daahir noqotana labaa laga rabaa umusha iyadan waa isku mid gabadha umusha iyo gabadha dhiigga caadada ka daahir noqonaysa idaa dahurat ilxaa'idu gabadha xaydka qabtaa hadday daahir noqoto awinnufasaau ama gabadhii umushaheed ay daahir noqoto qabla guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ka hor qabla guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ka hor intaas bisa maqan waa kan jawaabka idaada lazimahaa gabadhaas waxaa ku waajibaa lazimahaa gabadhaas waxaa ku waajibaa an tusalliya inay tukato adduhra duhur iyo walcasra casir min haada alyowmi maalinkaas xaggiisa xaalay ka ahaadeen waajib waxaa ku ah duhurkii iyo casirkii maalinkaas inay tukato waajib taasaa ku ah lazimahaa gabadhaas waxaa ku waajiba an tusaliya inay tukato aلduhra duhur wاlcasra casir min haada اlyowmi maalinkaas xaggiisa xaalay ka ahaadeen waman gabadhii mahura daahir noqota minhumaa min alxaydi aw الnifaasi minhumaa min alxaydi aw innifaasi xaydkii ama dhiiggii umusha gabadhii ka daahir noqota qabla duluuci lfajri fajarka dhalashadiisa ka hor lasimahaa gabadhaasna waxaa ku waajiba an tusalliya inay tukato almaqriba maqrib iyo walcishaaa cishe min haadihi leylati habeenkaas xaggiisa xaalay ka ahaadeen waman gabadhii daahurad ka daahir noqota minhumaa min alxaydi aw inifaasi xaydkii ama dhiiggii umusha gabadhii ka daahir noqota qabla duluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka hor lazimahaa gabadhaas waxaa ku waajibaa an tusalliya almaqriba wاlcishaaa maqribka iyo cishaha inay tukato min haadihi leylati habeenkaas xaggiisa xalay ka ahaadeen maqrib hore maaha waa habeenkaas maqribkiisii iyo habeenkaas ceshiisii sababtu maxay ta sababta loo leeyahay laba salaadood a ku waajiba maxay ta wuxuu ku yidhi lianna waqta salaati maxaa yeelay salaada waqtigeeda salaada athaaniyati labayda waqtun waa waqti waqtigoo lisalaati salaadii u sugnaaday salaadii aluulaa ee horreyday fii xaalilcudri xaaladda cudurdaarka duhur iyo casir taa dambayda casir casirka waqtigiisa duhurka waqtigii u yahay xaaladda cudurdaarka waa adiga qofka musaafirkaa ah, inta duhurka dib u dhigo waqtiga casirka waa kan ku tukada sidoo kale maqrib iyo ceshe taa dambayda labada salaadood waxaa dambe ceshe ceshaha waqtigiisu maqribka waqtigii u yahay inuu u yahayna waxaad ku garaneen qofka musaafirka ah inta salaada maqribka dib u dhigo iska socdo dantiisa qabsado hadhow waqtiga ceshuhu maqrib iyo cesho isku tukada marka waa isku waqti labadaa salaado lianna waqta salaati salaada waqtigeeda salaada afaniyati labayda waqtu waqtiyuu u yahay lisalaati salaada alulaa horeyda fii xaali lcudri xaalada cudurdaarka gabadhaana cudurdaaray qabtaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu uhi raximahullah majmuucu lfataawa juska labiyo labaatanaad bogga afar boqol soddon iyo afar weeye wuxuu yidhi kaana jumhuuru culamaa culummada badankoodu waxay ahaayeen ka maalikin sida imaamkii weynaaye maalik ibnu anas wshaafici sida imaamkii weynaa shaafici muxamed ibnu idriis wa axmeda axmed ibnu xambal imaamkii weynaa saddexdaas iyo qayrkood idaa dahurat ilxaa'idu gabadha xaydka qabtaa hadday daahir noqoto fii aakhiri nahaari maalinka aakhirkiisa sallat iduhra waalcasra casriyay duhuray tukaneen jamiican xaalay dhan yihiin waidaa dahurad gabadhu hadday daahir noqoto fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa sallat ilmaqriba waalcishaaa maqrib iyo ceshay tukaneen jamiican dhammaan xaalay yihiin saasay culummada jumhuurtu saddexda madhaboodba ay mareen shaaficiyada xanaabilada maalikiyada saxaabadiina saasaa laga rae isagaa noo sheegi doono saxaabadii sidaas dhihi jire qaala shaykhu islaam ibnu taymiya raximah llah shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi kaana jumhuuru lculamaa culummada badankoodu waxay ahaayeen ka maalig sida madhabka imaamu maalig ibnu anas washaaficiyi sida imaamu shaafici moxamed ibnu idriis wa axmeda sida imaamu axmed ibnu xambal axmed ibnu muxamed ibnu xambal idaa gabadha xaydka qabtaa haday daahir noqoto fii aakhiri nahaari maalinka aakhirkiisa sallat iduhra waalcasra duhur iyo casray tukaneen jamiican dhammaan xaalay yihiin maalinka aakhirkiisa markay qoraxdu sii dhacaydo hadday daahir noqoto waidaa dahurad hadday daahir noqoto fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa sallat ilmaqriba waalcishaaa maqrib iyo ceshay tukaneen jamiican dhammaan xaalay yihiin marka saxaabadii sidaas fadwoo jireen noo sheega kamaa nuqila sida laga soo raray daalika xukunkaas kamaa nuqila sida laga soo guuriyo laga soo raray daalika xukunkaas can cabdiraxmaan ibni cawf saxaabiga la dhihi jiray cabdiraxmaan ibni cawf iyo wa abi hurayrata saxaabiga la dhihi jiray abi hurayra wabni cabbaasin iyo saxaabiga la dhihi jiray cabdulaahi bni cabbaas sababtu maxay tahy oo loo leeyahay maalinka aakhirkiisa hadday daahir noqoto duur iyo casira laga rabaa habeenka aakhirkiisa hadday daahir noqoto maqrib iyo cisha laga rabaa wuxuu yidhi lianna alwaqta waqtigu mushtarakun waa mid la wadaagsadoo ka dhaxeeya bayna salaatayni labada salaadood duurka iyo casirka xaalada daruurada waa ama xaalatulcudurka waa ka dhexeeya waqtigu mar waxaa la samaynaa casirka la hormarina waqtiga duurka lagu wada tukana marna duurka dib loo dhigaa waqtiga casirka lagu wada tukana marka labadaas salaadood waqtigu waa ka dhexeeya maqribka iyo ceshahana xaalada cudurdaarku jira waa ka dhexeeya waqtigu saas darteeda mar maqribka waqtigiisa lagu wada tukana ta wati salaadda ceshaa lasoo hormariyo aa waqtiga maqribka lagu wada tukadaa marna inta maqribka dib loo dhigo aa waqtigii ceshaha lagu wada tukadaa marka labadaas salaadood waa ka dhexeeya waqtigu waa ka dhexeeya lianna alwaqta waqtigu mushtarakun waa mid la wadaagsadoo ka dhaxeeya bayna salaatayni labada salaadood fii xaali lcudri xaaladda cudurdaarku jiro faidaa dahurat gabadhu hadday daahir noqoto fii aakhiri nahaari maalinka aakhirkiisa fa waqtu duhri waqtigii duurku baaqin weli waa baaqi maalinka aakhirkiisa qoraxdu markay sii dhacaydo day daahir noqoto waqtigii duurku weli waa baaqi maxaa waqtigaas waa ka dhexeeya casriga duhr ah. fa tusalliihaa salaada duhuray tukaneen qabla alcasr duhurka inta tukatay dan casirka tukeen hadday qoraxdu markay sii dhacaydo daahir noqoto fa waqtu duhri duhurka waqtigiisii baaqin weli waa baaqi intaan qoraxdu dhicin fa tusalliihaa salaadii duuray gabadhu tukane qabla alcasri salaada casri ka hor markaasay kadib casirka tukeen waidaa dahurad gabadhu hadday daahir noqoto fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa fa waqtu lmaqribi waqtiga maqribku baaqin wali waa baaqi hadii aakhirka leylka ay daahir noqoto intaan salaada subax dhalan hadday daahir noqoto waqtigii maqribku weli waa baaqi maxaa maqribka iyo cishaha isku waqti wey xaaladda oo cudurdaar ku jir waqtigii waa baaqi waidaa dahurad hadday daahir noqoto fii aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa fa waqtu maqribi waqtiga maqribka baaqi waa baaqi fii xaali lcudri xaaladda cudurdaarka fa tusaliihaa salaaddii maqribay tukane qabla alcishaai salaaddii cishe ka hor markaasay salaaddii cishaa kadib tukeen maalan waxay daahir noqotay adinka horeo salaada subax adinka hore marka la adima salaad subax ceshii waa jiraan ah, ila salaaduma dhalane khalaas markaasay isbaartay waxay ogaatay inay daahir tahay ta qubaysato oo maqrib tukato ay cisho tukanayn mar haddaan salaadii soxa weli dhalan waa masale muhim dad badanna salaad inay saas uga tagtay u badan yihi so jeedin diinka haddii la waayena adoo isleh waa roon tahay aada hallaabe adoo isle waa roon tahay aa waajibaadkii oo dhan kaa tegaayo waajibaadkii oo dhan adoo diinka hadaad baradiida noocaasad noqonayda laakiin ilaahi waa la naxariis badan qofkii iska jaahilka ahaa ee aan ogeyn ee asagu aan gaboodfal samayn markuu ogaado uu ilaahay inuu ka baqa la rabaa intii horena yidhaha ilahu iga cafi waxba qalay ma hadde qofkii jaahil ahaa laakiin qofkii inta loo sheegay aan sidaas u tuka jirin asaga qalaa laga rabo wa amaa idaa dakala hadduu soo galo calayhaa gabadha waqtu salaatin salaad waqtigeed uma xaadad kadib ay xaysho aw nafisad ama kadib ay umusho qabla an tusaliya intaysan tukan falqowlu raajix qowlka miisaanka badan annow shaaniye yalzamuhaa annow shaaniye laa yalzamuhaa gabadha ku waajibi maa qadaa'u tilka salaati salaadaas inay soo qallaydo allatii salaada adrakad ay soo gaartay awala waqtihaa waqtigeeda awalkiisa uma xaadad kadib ay xayshay ow nafisad ama ay umushay qabla an tusalliyahaa intaysan tukan waa masalo kaleoo muhiima ah. masaladaas waxay tahay salaad ayaa waqtigeedii galay waqtigeedii salaada iyadoo lagu dhex jiro gabadhiina aysan tukan haddii dhiiggii caadadu ku yimaado ama ay umusho maalan waktigii duurka la joogo waktigii duurku waa gala waxaa waktigii duurka tegay qayb salaadii lagu tukan karo oo lagu weese qaado karo oo afar ragca lagu tukan karo mana aysan tukan dhiiggii cayudaa ku dhacay ayadoon weli tukan ama waa umusha ayad gabadhii salaadii duhuraa gashay ayadoon tukanay umushay waxaana tegay wakti ay ku tukan karto hadhow markay daahir noqoto salaadaas ma laga rabaa inay qallaydo ma laga raba salaadaha shantana waa saas casirkii waa saas maqribkii waa saas ceshihii waa saas subxigiina waa saas gabadhaa salaadaas inay soo qallayda ma laga rabaa afarta madhabood waa isku khilaafeen labiyo laba iskugu khilaafeen shiiku wuxuu maray lagama rabo saasuu maray isagu waa madhabka imaam maalik iyo abu xaniifa laakiin madhabka imaamu shaafici iyo madhabka imaam axmed waxay qabaan waa laga rabaa salaadaas ha qoftu inay dhiigdoon inay dhiiroon tahay dadaalaydaa la rabaa maalan gabadhii waxay dareentay waqtigii dhiiggu waa soo dhowi khaasatan gabadha taqaan caadadeeda salaad walba awalka ka tuko maxaad u dayace awalka ka tuko haddii aadan ka tukan oo salaadii waqtigeedii inta galay ay waqtigii uu ka tegay qadar lagu tuka karo ee dhiiggii kugu yimaado hadhow markaad daahir noqoto waa laga rabo saasay leeyihiin madhabka imaamu shaafici iyo madhabka imaam axmed laakiin labada madhab oo kale waa madhabka imaam maalig iyo madhabka abuxaniifa maxay leeyihiin lagama rabo sababtoo ah salaada maalan duurka waqtigeedu waa dheri waxaana gabadha ku waajiba waqtigaas dhexdiisa inay ku tukato waajib maaha awalka inay ku tukato haddii ayadoo salaad inay tukato rabto u go-aansatay xoogaa waktiguna waa tegey waktigiina dhexdaa looga jira dhiigu ku yimid ee eh, gabadhaasu qalad ma samayn sidaas darteeda qala lagama rabo labada madhab saasay mareen waa labada madhab maalik iyo abi xaniifa shiiku marka qowlkaasuu mara isaguna qowlkaasuu doorta ah, laakiin maxaan ogaanay madhabka kale oo shaafici iyo axmed waa laga rabaa culummadu marka iskhilaafaanna weligaa dadaalka dhinaca dadaalka la mara hadda fiiri gabadhaas hadday salaada soo qallaydo inay nabad gashay waa la huba laakiin hadday tiraa madhabkan fududan qaata oo aysan soo qallayn culummada gabal waxay leeyiin waajibay ka tahy waray naarad ku gelayda hay joog salaada qalle marka adiga fiiri hadda adduunyadaad aada u taqaaneen haddii lagu yidhaahdo laba wado meelaad u socotaa meeshii laba wadaa tagta wado ka mida waa la isku waafaqsany inay nabadgelyo tahay hadeeraaba laga yimid haddana waa lagu sii socdaa waddana waa la ysku hayaa qola waxay leeyihiin war waan fiicanta cadow qolana waxay leeyihin hadeeraa dharka la iiga fur haye kaad mare ya midda nabaddaa soo mari maydid masaa'ilka marka la isku khilaafo haddaan nas iyo aayad iyo xadiis la aqrin waddada nabadgelyadaa la mara fiiri shaafici iyo axmed maxay ku leeyihiin salaadaas gabadhu haddaysan soo qallayn salaaday ka tag naarayna ku geli waa labada madhaboo kale ay lein gabadhan qalad masan waxba lagama rabo shiiku midaas fududu noo mar laakiin nabadgelyadu yay ku jirtaa inay soo qallaydo ayadan waa la fahmaan umalayna wuxuu yidhi shiiku wa amaa idaa dakala hadduu u soo galo calayhaa gabadha waqtu salaatin salaad waqtigeed uma xaadad kadib ay xaysho ow nafisad ama ay umusho qabla an tusaliya intaysan tukan falqowlu raajix qowlka ila miisaanka badan ah, masaladii waa khilaafe dil ihaa qowl miisaan badan ah, falqowlu raajix qowlka miisaanka badan annahu shaaniye laa yalzamuhaa gabadha ku waajibi maa qadaau tilka salaati salaadaas la qallaynteeda allatii salaada adrakad ay soo gaartay gabadhu awala waqtihaa waqtigeeda awalkiisii ah, salaadaas ay waqtigeedii awalkiisa soo gaartay qalla lagama rabo saasuu yidhi sheekhu shaniye shaaniye falqowlu qawlka qowlka araajixu miisaanka badan annahu shaniye laa yalsamuha gabadha ku waajibi maa qadaa'u tilka salaati salaadaas la qallaynteeda allatii salaada adrakad ay soo gaartay gabadhu awala waqtihaa waqtigeeda awalkiisa uma xaadad kadibna gabadhu ay xayshay ow nafisad ama ay umushay qabla an tusalliyaha intaysan tukan qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuuhi raximah ullah fii haadihi lmas'alati masaladan wuxuu ka yidhi wal adharu sida muuqaalka badan sida xooga badan fi daliili xagga daliilka ku xoog badan madhabu abi xaniifa waa madhabka abi xaniifa iyo wa maalikin madhabka maalik labadii kale fiiri dhanka kale jiraan shaafici iyo axmed oo muxuu yahay madhabkaasu annahaa gabadha laa yalzamuhaa ku waajibi maa shayun shayna annahaa gabadha laa yalzamuhaa ku waajibi maa shay-un shayna maxaa yeelay liana alqadaa'a qallaha innamaa wax kale ma ahan yejibu wuxuu ku waajibaa biamrin jadiidin amar cusub wuxuu leeyahay marka la leeyahy soo qallee waa in la helo amar cusuboo ilaahay yidhi ha la qalleeyo culummadii hore maxay leeyihin oo shaafici iyo axmed waxay leeyihiin salaad duhuraa gashay ama salaad casir gabadhiina waa daah waajibu ku tahay salaadaas dhiiggii ay yimid ah, waktiga dhexdiisa iyadoon tukan waajibkii sidiiu qoorta ugu jira hadhow markay daahir noqota iska rido ah, asagu wuxuu maya kii hore gabadhu qalad ma samayn waktigii dhexdiisaa dhiiggu yimid soo qalle cusub waa in la helaa waajibkii hore waa ka dhacay ayagun waxay leeyn maya kii hore qoorta ugu jira yaa ka siibay qoorteed ah salaadu waa gashay waa ku waajibtay surkay u surnaa waajibka yaa ka siibay goorma iska rid saasay leeyiin i saasay leeyiin markaasuu yihi annahaa gabadha laa yalsamuha ku waajibi maa shay-un shay lianna alqadaa'a qadaha inamaa wax kale maahan yejibu wuxuu ku waajibaa biamrin jadiidin arin cusub walaa amra ah, walaa amra amar cusubna hunaa halkan ma ahanin amar cusubna lama hayo oo dhahaya gabadhii waqtiga dhexdiisa xayd kula dhaco iyadoon tukan ha qallaydo lama hayo ee waajibkii horaad u cuskaydaanu leey walaa amra amarna hunaa halkan kuma sugna amarkoo yulzimuhaa gabadha ku laazimina bilqadaai qade walaa amra amar hunaa halkan kuma sugna amarkoo yulzimuhaa gabadha ku laazimina bilqadaai marka haddana cilad kaluu sheegay wuxuu yidhi shiiku waliannahaa gabadha akharad dib ayay u dhigtay salaada ta'khiiran dib u dhigid dib u dhigiddaasoo jaa-isan bannaan sideeda gabadha haddii duhur galo oo duurkii waqtigiisa ay go-aansato inayu salaaddii ku tukato laakiin xoogaa ay dib u dhigto ee dembi maaha ilaa duurka waqtigiisu waa ballaaran yahy cishaa waktigiisu waa ballaaranya casirka waktigiisu waa dheeriya waa ballaaranya haddii waktigu markuu gabo markuu galo ay gabadhu go-aan ku gaarto inay waktiga dhexdiisa ku tukato laakiin xoogaa ay dib u dhigto ku dambaabi mi marka wuxuu leeyahay sheego ayada miyaa dambowday dib u dhig oo bannaanay dib u dhigta kadibna dhiiggaa yimid mayadaa gabadhu qalad samayday markay sidaas tidhi aa lagu soo arooriyey ishkaal waxaa la yidhi qofkii seexday iyadoon salaadu gelin ama halmaamay oo hadhow hurdadii ka kacay salaaddii oo waktigeedu tegey ama soo xasuustay qalo ma laga rabaa haa oo ma qaladuu sameeyey ma qalad ma samayn gabadhaana qalad ayadoon samaynaa laga rabaa tiyuu rabaa inuu ka jawaabo marka jawaabu celin asaguna ha ishkaala lagu soo arooriyey ishkaalku wuxuu yahay waar qof qalad sameeyey keliya qala lagama rabo maalan qofa caawa ma sheekayn markuu ceshaa tukadu hore ka seexo horu ka seexda hadde adugu haddaad caaw dhan iska cawaysamaydo mobilexun saasaad ugu fiiraydo aad lix saac dhacdo ama toddoba saac oo salaada subax ka ka huruddo waa lagu haystaa aduu qaladaad samayd xaloo dhan muraayadaanaad ku leeshi soo ma jeeda ama qalad kale ama banooni iyo balaad fiirsaydo salaada subaxaad ka hurudday daalimaata adugu ee fiiri waqti saxaad aad seexato waqti saxaad seexato qalad ma samayn reer hurda weynaad bataay adugu hurdadiiaa kula tagtay wax ku kiciya maadan arag qoraxdii oo soo baxdaad kacda dembi melihid markaasaad tuke marka culummada dhahda gabadhu waa qaleen waxay yidhaahdeen waa kaasa qofka hurdayba iyo qofkii halmaamay ayagoon qalad samayna qala laga rabo marka gabadha waqtiga salaada inta galay xoogaa dib u dhigtay oo dhiiggii ku dhacay hadhow qala waa laga rabaa qaladnama samay tanay la midta tiyuu ka jawaabaa fiiri jawaab celinuu bixina wuxuu yidhi shiiku waliannaha gabadhu aqarad dibay u dhigtay taaqiiran dibdhig dibdhigaasoo jaa-isan bannaan fa hiya gabadha hayru mufaridatin mid gabood fashay kayrkeed wey macnaha qalad ma samayn wey hayru mufaridatin mid oo gabood fashay ama mid gaabiday oo xaqii ka gaabiday ma ahan gabadhu ah, maxaa loo leeyahay qalle markaasuu wuxuu ka jawaabaa ishkaalkii wuxuu yidhi wa ama naa'imu qofka hurdaa awinnaasii qofka halmaamay wa in kaana haba ahaado hayra mufaridin midaan gabood falinoo aan xaqii ka gaabin aydan noqon fa ina maa shayga yafcaluhu qofkaas uu samaynaa laysa qadaan qadaba maaha qofka salaada ka hurday ama salaada halmaamay waajib waxaa ku ah markuu xasuusto ama kaco inuu tukado ousan dib u dhigin ah, haddee lagama hadlaayo caruurta maaragtay waxbarashada loogu diray wadamada gaaladu iska fasahaaday ilaahayna ha badbaadiye fasaad qof salaad ka tegay ma fasaada u dhiman qaar ka mid a ah mobaylkuu ku buuxsana jaamacadda waxaa waxbarashada la aadaa maalan hal saac iyo bar oo dhan laba saaca la gelaa hal saacu mobilkaba ku buuxsaa fiidkii markuu seexaayo ku buuxsaa fiiri salaadii subax waaba ku talagal inuu ka seexdo marka hal saac unta kaco oo weesaysto salaadii subax tukado wejiga dhaqdo diyaargaroobuu jaamacaddiisana aada ee kaas waa taariku salaad caadi isagaaba go-aansaday waa taariku salaad caadiga kaas lagama hadlaayo laakiin qof ku talagalay inuu salaada subax ilaaliyo oo hurda la tagtay ama halmaamay waktiga uu xasuusto ama uu hurdada ka kaco waqtigaas asaga waqti u ah qalana maba ahanba waaba waktigiisiiba isaga waa waktigiisi soma jeedi wuxuu yidhi shiiku wa ama naa'imu qofka hurday awinaasi qofka halmaamay wa in kaana haba ahaado hayra mufariqin mid aan gaboodfal samayn mid aan xaqii ka gaabin haba ahaado ayda noqoshee fa inna maa shayga yafcaluhu qofkaasu samaynaa salaada qofkaasu tukanaa wey fa inna maa shayga yafcaluhu qofkaasu samaynaa laysa qadaa'an qada maba ahanba maahan bal daalika waqtigaas uu hurdada ka kacay waqtu salaati waa waqtigii salaada fii xaqii qofkaas xaqiisa waqtiga uu soo xasuustay waqtiga uu hurdada ka kacay asaga waktigaasa waqti u ah, ah. bal iskaba daaye daalika waqtigaas uu kacay ama uu xasuustay waqtu salaati waa waqtigii salaada fii xaqihi xiina waqtiga yastayqidu uu hurdada ka kaco xiina waqtiga yastayqidu uu hurdada ka kaco wayadkuru uu soo xasuusto midkii halmaamay intahaa waa dhammaaday warkii sheikh waa yar yaryaraynaynaa meeshaan sababtoo waxay tahay waa axkaam aad u muhiim ah waxaan rabnaa casharkaas inta la soo fahmo oo xaafaddii lagala tago oo nin walbaaba gabadha u dhalay ka dhagaysto oo nin walba xaaskiisii ka dhagaysto oo casharkii lagu soo celsho oo su-aale la iska weydiiyo oo la fahmo inaan midka kala qaadano si ay u noqoto axkaam la fahmay oo si saxa loo fahmay maaha wax carabka la yska mari karo axkaamtaan wallahu subxaana wataala aclam sala allahu cala nabiyina maxamed middeeda kale dersiga soo socda waa dersi muhiim ah waa dersiga ku saabsan gabdhaha jiran oo caadadood aysan habaysnayn waa meel khatar ah. ah dumarka aan caadadoodu xisaabsanayn oo dhiiggu hadba mar qaldan iska imaana kaasoo ugu khatarsan markaa asaga wakti gaara inaan siinaan rabna insha allah